بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات طبعا إيا تضبع إلى آيات صدن إيا كو سورة الحج مركا آيات دي نودن بيسا وحي أهيد من كان قفكي أه يظن أم لين أن لن ينصره الله nabiyullaahi maxamed inaan alla u gargaarin fi dunya addunyada walaakhirata labadaba falyamdud ha taago bisababin xadhig ila samaai samada guriga uu joogo samada ha ku soo xidho ama samada kore uma lyaqdac xadhigii ha soo gooyo oo ha isceejiyo intuu xadhigii gooyo ha isceejiyo oo ha ismirjiyo falyandur dabadeedna ha eego markuu saa isu galo hal yudhibana inuu tagsiiyey oo baabi'iyey kayduhu xeeladaasi maa yaqiidu wixii cadhogeliyo nabiga gargaarkiisa ah wakadalika anzalnaahu qur u soo dejin aayaatin aayado xaalu bayinaatin cadcad wa ana allana yahdii wuu hanuuniya man yuriidu qofku doono ina aladiina aamanuu kuwa muminoobay iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wasaabi'iina kuwa fallaagada ah iyo wanasaara nasaaro iyo walmajuusa kuwa dabka caabuda iyo waladiina kuwii ashrakuu mushrikoobay in allaha alla subxaanahu watacaala yafsilu wuu kala saari wa kala xukumi baynahum dhexdooda yowma alqiyaama oo kii muxiq ahaa iyo kii mubdil ahaa baatil ahaa halkaasaa lagu kala xukumi in allaha allana subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay la arka kulli shahiidun ka og wey dadkan ehludiinta waa shan mu'miniinta iyo yahuudda iyo nasaarada iyo saabiada saabiadu diin aan ta ahayn bay wax ku caabudaan iyo majuusta kuwa dabka caabuda iyo mushrikiinta qiyaamaha la kala xukumi maxaa lagu kala xukumi mid waliba wuxuu mutay baa la siino kuwa alle rumeeyey ee muminiintiihi jannadayga gelayaan kuwan kalen xaggana lagu xaray wey qiyaamada aduu kale adduunka nin waliba suu doono ha u noolaado xukunka qiyaamu yaalla sheekh baa dhihi jiray adeer ma dooni ha dhimo un dhimo yuu jiray cajiib waay marka dadka ahlu diinta ee diinaha kala duwan leh ada marka fil waqti alxaadir waxaa laga yaabaa nasaarada qodobo ka mid ah inayna soo gasho saabiinta qodobo ka mid ah inayna soo gasho waa suuragal macnaha waxaan ka wada waa inaynu iska ilaalino shirkiga iyo waxa xun oynu xaqa ku dhaqanno qur kariimka aqaadano waay ina aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wasaabiiina kuwa saabiiintaoo fallaagada ah, diin gaar ay haystaan iyo war nasaara kuwa nasaaradu ciise caabuda walmajuusa kuwa majuusoo dabka caabuda iyo waladiina kuwii ashrakuu mushrikoobay in allaha la yafsilu wuu kala saari wuu kala xukumi baynahum dhexdeeda yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa inallaha allana calaa kulli shayin shay arku shahiidu kii ogweeye oo wax ka dusi ma jiro nin walba xukumkiisiibuu allah marin alam tara ma ogaatay ana allaha alle yasjudu inuu u sujuudo lahu alleh man fi samaawaati samada waxa ku sugan waman fi lardi ardada waxa ku sugan iyo washamsu qoraxda waalqamaru dayaxa wanujuumu xidigaha waljibaalu buuraha washajaru geedaha iyo wadawaabu dhul socodka iyo wakaiirun in badanoo minanaasi dad ka midi inay alle u sujuudaan wakaiirun in badan oo dadka ka waman yuhin illaahu qofka alla ihaaneeyo oo duleeyo famaa lahu uma sugna min mukrimin wax sharfo oo sharfiya ma leh meeshan waxaa la yidhi allah waxaa u sujuuda samadii ardada iyo wax ku sugan yaa u sujuuda samadii ardada malaaigtii iyo ardadii waa dawaabtii iyo jinkii iyo insigii iyo waxaasoo dhan baa u sujuuday shamsiga iyo qamarka iyo nujuumaha si gaara waa la caabudaa ilan yajuud man fi waxaa si gaara ah loogu sheegay waa la caabudaa buuruhu waa sidoo kale shay walibana sida cibaadadiisu tahay waa u gooni balma yatafayow dilaaluhu geeduhu waxay ku sujuudayaan hooskooda yaa wareegi oo lululkan ay lululayaan dabaysha lululi alla sujuudayaan shimbiruhu dhawaaqan ay jiiqjiiqleyihiin alla u sujuud yacni allaa xukumo u hogaansama siduu doon u xukumo wey qof walba sujuudisu waa gooni dadka bani aadamka sujuudooduna waxa weeye waa alla kabaqida iyo daacada iyo fooda la dhiga wey waa sujuud alla loo sujuud waa cibaadadoo dhan baa sujuud layidhaah alam tara marka dad fara badan yaa u sujuuda kuwa fallaagada raacin baa lagu leeyahy fallaagada sujuudda alla diiday shaydaan baa yaa wuxuu yidhi markuu maqlay aayatu sujuudan oo kale waan hoogay buui alla hoogayge bani aadamka markii la amray sujuudday sujuudeenoo jannay galeen buui ana markii sujuudda la amray yaan diiday oo naar baan galay buui shaydaan baa saa ku alam tara ma ogaatay oo ma ka war heshay annal waa ogadii qalbiga ahayd wey ma ogaatay wey anna allaaha alleh yasjudu inuu u sujuudo lahu alle man fi samaawaati samada waxa ku sugnay waman fi lardi oo malaa'igta iyo jinka iyo insiga iyo xawayaanka iyo dawaabta washamsi iyo walqamaru iyo wanujuumi xuduguna inay sujuudaan ma ogaatay si gaara kuwa waxaa loogu sheegay waa la caabudaa waljibaaru buuruhuna inay usujuudaan mogata shay walba sujuudiisu waa sidii alla ugu takal allah xukuma wax alla xukunkiisa ka baxsani ma jiro iyo washajaru geedaha iyo wadawaabu dhul socodka wa kaiirun in badanoo minanaasi dadka ka mid ah dad badan kuwa allah inaga dhige wa kaiirun in badan oo dadka ka mid a ah. xaqa waxaa ku waajibay caleyh dushiisa alcadaab baa ku waajibay halkaa dambe dhowr waman qofka alla ihaaneeyo oo qofka alla ihaaneeyo waa qofka gaalka ah qofka caasiga ah faasiqa wuu ihaanaysan yahay xagga alle waa muhiim ruux sharaf siin karaa ma jiro oon alla ahayn marka qofka alla ihaaneeyo cidda sharaf siin karta waagtay hadaad sayid tidhaa ka war mid daalimahoo mufsida sayid haddaad tidhaa ka war ama mudana tidhaahdo ama aada dhunkato ka war waa khatar iska ilaali inaad dadka noocaasa ah xurmayso iska ilaali wey yani haddaad ka baqayso haba la teg meeshuu joogaba ha tegin waman yuhin illah qofka alla duleeyo famaa lahu masugnaan min mukrimin wax ka raameeya in allaha alle subxaana watacaala yafcalu wuxuu falaa maa yashaa wuxuu doono yuu falaa cali binu abidaalib baa wuxuu maqlay nin mashiicada ka hadlayo ilaahay mashii uu leeyahay male leh wuu yeedha cali wuxuu yidhi waryaa ku abuur masaa doontaa lagu abuurma sida alla doona sida alla doonaa la ii abuuray buuli ma sidii alla doonaad u bukootaa mase sidaa doonto may sidii alla doona ma sidii alla doonaad u fayoobataa mase sidaa doonto may sidii alla doona haddaadan saa dhihi lahayn madaxan kaa jiri lahaa buuli inta kale aayaddan sajda xadiid aan saxiix ahayn baa wuxuu sheegayaa laba sujuudood baa suuratulxaj lagu fadilay cumar binu khadaabna wuxuu yidhi ninkaan labadaa sujuudood sujuudeyna yuuna akriin sujuudu tilaaw sujuudu tilaawuhuna waa sunne waajib ma aha marka sujuuda dambe ee suurada akhirkeeda ah culimadu waxaynahayd sajdo ma maaha taa haddii lagu daro shan iyo toban iyo tasaad haddii lagu dar lix iyo toban sajday noqon marka taa dambe waa salaad baa laga hadlayaayo aayatu sajde ma aha tasaadna waa shukri buu u sujuuday ee nabiyulaahi ayub shukri buu sujuuday waay allah wuxuu leeyahay haadaani labadaasi khasmaani labadoodaysa weye ikhtasamuu waxay ku doodeen fii rabbihim rabbigood war allaha la raaciy alla raacin bay ku doodeen faladiina kuwa kafaruu gaaloobay qudicad waxaa loo jari waa dharka fasilaada wey waad garar waa loo fasili lahum iyaga hiyaabu dhar oo min naari naara yusabu waxaa lagu shubay min fowqi ru'uusihim madaxooda dushiisa alxamiimu biyo kulul yushaaru waxaa lagu dhalaalin bihi biyaha kulul maa fii buduunihim wax calooshooda ku jira iyo harkaha walahum waxaa usugnaaday allah wuxuu leeya hada likhasmaani aayadan saba nusuulkeedu wuxuu ahaa maalintii beder yaa waxaa soo baxay cutba iyo shayba ibnaa rabiica cutba iyo shayba iyo wiilkii weliid bini cuqba waa nima reer beni umaya yaa soo baxay yaa noo soo baxay idhahdeen qolo ansaaraa tiri annagaa idiin baxayna idinka idinma rabna idhaahdeen tolkaya hanoo yimaado xamze binu cabdimualib iyo cali binu abi aalib binu cabdimualib iyo cubayd bin xari bin cabdimudalib saddexdaasaa soo baxday saddexdana waxay mas-uul ka yihiin allah bay u doodayaan saddexduna allahy ka soo horjeedaan saddexdiiba naftay ka qaaday oo gabadhii abuu sufyaan qabay aabbaheed iyo adeerkeed iyo walaalkeed waa la dilo waa kay maalintii uxud xamze ay beerkiisa calalisay ee liqi kari weyda waa marka aayaddu shabnuzuulku saaha adee cid kasta oo alla u doodi iyo cid kasta shar u doodi iyo baadil u doodi waa sidanoo kale waxaa bahaysa wey sidaa ogo naartiiyo jannada abdoodi aniga waxaa lii abuuray dadka jabbaariinta oo xooga badan aniga waxaa lii abuuray dadka masaakiinta oo muminiinta ah yala budood jannada garti ka hesha alla kala xukumay adigu naartaydii baa tahay ciddaan ciqaabi baan kuugu talagalay adna jannadaydii baa tahay ciddaan naxarisan baan kuugu talagalay marka laba kasta oo xaq iyo baadil hodoodaysa waa sidaas sabnuzuulku saasoo ahaa laakiin waxaa loo geli dhar waxaa loo toli naar ah naar naaraha loo toli dushana waxaa lagaga shubi biyo kulun waxaa calooshooda ku jiraa dhalaaliba faqadaca macaahum haddana dhiman mahayaan allah wuxuu leeyahay haadaani labadani waa ka baatilka u doodi ka sharka u doodi hadda inagaba wayna dhex jooga ogow inagaba wayna dhex jooga waxaad arki laba murmayso midba si u doodayo yaad arkaysaa haadaani labadani khasmaani laba murmayso weeye waxaa haadaani tatina looga dhigay waa saddex iyo saddexe waa firo iyo ariiq iyo ariiq wey haadaani labadan firo khasmaani labadoodii weeye ikhtasamo waxay ku doodeen fii rabbihim rabbigooda tawxiidkiisa iyo jiritaankiisa iyo iyoyay ku doodeen faladiina kuwa kafaru gaaloobay udicad waa loo jari lahum iyaga hiyaabu dharo min waa loo fasili garo o yusabu waxaa lagu shubay min fowqi madaxooda dushiisa alxamiimu wax biyo kulul yusharu waa lagu dhalaalin bihi biyaha ma fii buduni waa calooshooda ku jira iyo waljuluudu harkahoodaba haddana dhiman mahayaan walahum waxaa u sugnaaday kuwa ahlu naarka ah maqaamicu budhadh ama kudummo oo min xadiidin bir ah kullamaa araaduu markastoy doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta min qamin huur dadsi ay huureen uciiduu fiiha waa lagu celin wayuqaal lahum waxaa loo dhihi duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaabkan waxguba dhadhamiya lagu dhihi dhibaatada haysata waxaa weeye naarta inay kasoo baxaan markay doon naarta hoostay kasoo kari afka kore markay joogaan madax lagala dhici bir bir kuduma bir ah buurhka mataqaan buurh bira ah madaxa lagala dhici waxay la soo kari o ubaxidooni waa huurkii way cabursan yihiin oo meelay ka neefsadaan meel kale midna male waa ciqaab adag wey allah naga nabadgely walahum oo min xadiidin bir ah kulamaa araaduu markastoo ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa xaggeeda min qamin huur dartii uciiduu fiiha waa lagu celin wayuqaalum waxaa loo dhihi duuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi cadaabkii wax gubayay dhadhamiya muminiintii dhowr marka kuwii ayaan ka darraa wa kuwa waa laisku daba sheegaayo way isberber yaalin khayrka iyo sharka waa laisku sheega in allaha alle subxaanahu watacaala yudkhilu wuxuu geliyaa aladiina kuwii aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan janaatin jannooyin buu geliyaa tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda aladhaaru waadiyaa yuxallowna waxaa lagu qurxiyaa oo lagu shar xalwadu waa waxyaha la gashtay laysku qurxiyo wey fiiha jannada dhexdeeda min asaawira shinxidhiyo kuwa ay meelaha ku xidhaan oo min dahabin dahaba iyo walulua jawharta lulua la yidhaah walibaasuhum adduunka ninka xariir ku xidha qiyaamaha jannadaba ha gale xariir xidhan maayo adduunyada dahab ninka isticmaalo waa sidoo kale weelasha dahabkaa lama isticmaalo marka alla subxaana watacaala muminiintu heerkaa sare yihiin waxa jannada lagu gala eelsha iimaan iyo camal saalixa wey jannadu iska sheegasho ma aniga ahlu jannaa ah ma aha layskama aamino iimaan iyo camal saalixa markaad hayso camalkaagu haba yaraada haduu doone jannada waad geli hubaal wey ood ku dhimato alacmaalu cala alkhawaatim baa layidhi haddaad ku dhimato qofku marka wuxuu u badan yahay carabkiisii afkiisu u badan yahay yuu ku dhiman intaad noosha haddaad ilaha illa ku wardido iyo subxaan allah iyo alxamdulilah allah waa la hubaa inaad ku dhiman ilahay ku dulmi maayo intaad nooshahay haddaad ku dhaqanto in allaha alle yudkhilu wuxuu geliyaa aladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal fale asaalixaati wanaagsan jannaatin jannooyin tajri ay socoto min tatiha min taxti ashjaariha wa qusuuriha geedaheeda iyo daaraheeda hoostooda alanhaaru waadiya waadiyaalkaa dhowr waadi oo kamida ee suuratu maxamed lagu sheegay waadi caaniihi waadi malabihi waadi khamriha boqolaal waadi baa socota meesha marba waxaa doontaa yuxallowna waxaa lagu qurxin oo qalab ahaan loogu qurxin fiiha jannada dhexdeeda min asaawira jinxidhyaal jinxidhyaal ma taqaanaa dugaagadan haweenku gashan jiray waagii hore anagoo yar baan garan hadda waa la iska daayey oo min dahabin dahaba iyo waluluan luulka jawharta ah walibaasuhum dharkooduna fiiha jannada dhexdeeda xariiran waay marka taa u xeer dhigaa lagu leeyahayo ku dhimo wahudu muminiinta waxaa lagu hanuuniyey ila ayibi wax wanaagsan oo min alqowli hadala wahudu waxaa lagu hanuuniyey ilaa siraadi lxamiidi jidkii mahadsanaa allah xamiida jidkiisi baa lagu hanuuniyey qawdlay baa lagu hanuuniye laa ilaha illa lah maxamadu rasulla baa u horeysa qowl wanaagsan baa lagu hanuuniyey qur-aankaa kamida qowl wanaagsan baa qur-aanka oo dabada ka gasha ilahay qowl wanaagsan buu ku waafajiyey laa ilaha illa lah maxamadu rasul wardigaa ka dhigto tasbiixdii waxa la wixi wanaagsan oo dhan marka maxaad geli sid wanaagsan baad geli adduunka markaad joogto jid fiican baad haysaa oo alle jidkiisi baad ciduba kutusi mayso adiga sidii meelaad weligaa joogto kale kuna wax cidoo kutusi male jidkii baa lagu hanuuninaya wawdu waxaa lagu hanuuniyey ila ayibi qowl wanaagsan ila ayibi wax wanaagsan oo min alqowli laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah iyo wlqur'aan lkariim wtasbiix wawdu waxaa lagu hanuuniyey ilaa siraadi lxamiidi allaha xamiida jidkiisii baa lagu hanuuniyey ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wayasuduuna ka hor joogsaday dadka can sabiililahi alla wadadiisa iyo lmasjid axaraami masjidkii xurmada lahaa aladii masjidkii jacalnaahu aan u yeelay linaasi dadka inay camal ku falaan oy u xajiyaan aan u yeelay sawaan xaalay isku mid yihiin alcaakifu ka negi fiihi oo maka degan iyolbaadii ka dibadda ka yimid waman yurid qofkii la doona fiihi masjidka dhe bilxaadin leexasho uu min cadaabin cadaab liimin oo kulul masjid lxaraamka awalu beyti mudaca linaasi laladii bibaka waa masjid la dhisay marka ibraahim inuu dhisay baa meeshan lainoo sheegay waxay culimmadu u badan tahay nebi aadan baa dhisay malaa'igtaa mar dhisay marka duufaankii markii uu uu dhulka waxeeyey isaga kor baa looga qaaday meeshan ay maka ku taallo waa buuraley maka laakiin meeshan kacbadu ku taallo duufaankii kor baa looga qaadaa la marka masjidkaa qofka ku negi oo degan maka iyo qofka dibagi ka yimi waa isugu mid ma kala xigaa meeshaa waxaa laga soo qaatay qolyaa waxay dhaheen maka maka daaraheeda iyo guryaheeda laba kala leh gurigaa doontaad geli kartaabay dhaheen marka khilaafku wuxuu ku dhisan yahay qolya waxay cunfi baa lagu qabsaday qolyana heshiis haddii layidhaha heshiis baa lagu qabsaday guryaheeda waa la kala leeyahay haddii cunfi lagu qabsaday laba kala lebu macnuhu noqon laakiin waxaa ku tusi in la kala leeyahay usaama binu zayd xibu rasuulilah baa yidhi yaa rasuulallah ma gurigaagii maka ku yilibaa degi markaasuu yidhi caqiil miyuu inoo reebay caqiil binu abi daalib wax gurigoo inoo reebayba ma jira guryahoo dhan wuu wada gatay wuu isticmaalay marka waa la kala leeyahay guryaha makaan laakiin masjidka korka imaatinka iyo ka jooga waa isku midun laba kale cid cid u diidi karta male way marka kuwa u diiday baa la yidhi masjidka xurmada iyo jidka alleh waxa weeye dhibaatadaasaa gaadhi doonta way xumaan doonta marka maalintii ka soo qaad xudaybiya nabilahi maxamed intuu xudaybiye yimid ay u diideen oo heshiiskii lagu galay inay sanadkan dambe soo noqdaan iyagoon hub wadanin hubkooda u galka ku jiro saddex maalmood kadibna ayna joogin midda kale dadka taga maka way u diidi jireen intaan la qabsanin maka kuwaas waa kuwa ayaa daranayaala wey hadda qudheeda ilxaad qofkii la yimaada waa cajiib wey ilaad ninkii masjidka la yimaada waa ilaad wey in aladiina kuwa ilaadka intaan ognahay beri baa nin nin yaa masjidka galay oo yii mahdigii baan ahay waxaa riy wuu riyooday gabadh baa waxay ku riyootay mahdigii oo guursaday yay ku riyootay ninkii baa guursaday mahdigii baan waa ka galay ee imaamkii iyo dad badan laayay waa laga saari kari waaye faransiiska inta loogu yeedhay yaa masjidka biyo lagu furay biyo kol waayo hore oo lala tegayna wuu jiraa xajarul aswadka kuwa shiiciihi ay la tageen qaraamadada la yidhaah labaatan sano markay la maqlaan buu soo celiyey hadda xajarul aswadku yaalo waa sideed xabo oo yaryaro aan badnayn sideed xabo quruurad yar bay halkaasoo kale ku jiraan marka ilxaadku waa khatar wey in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wayasuduuna ka hor joogsaday can sabiililaahi alla wadadiisa dadka iyo walmasjidilxaraami masjidka xurmada leh aladii masjidkii jacalnaahu aan u yeelay linaasi dadka sawaan xaalay u siban yihiin alcaakifu ka ku negi fiihi dhexdiisii walbaadika kormaatinka waman yurid qofkii la doono fiihi masjidka dhexdii bilaadin madax adayg biulmin maca ulmin ulmi micii nudiqu waanu dhalansiin min cadaabin cadaab aliimin oo kulol de markaad masjidka tagto ood maka joogto kumaankum askara sidaa u socoto wax kale xaaji halkan mar halkan mar xaaji sidaa yeel wuu ku tilmaami un wax saa ku taabani ma jiro waid bawanaa id wakti xus bawanaa aan u cadayna oon tusnay liibraahiima makaana lbeyti beytka meesha uu ku yaalo aanu unidhi laa tushrik ha u sharig yeelin bi aniga shay-an shay beytka dhisidiisa cid aan aniga ahayn ha u dhisin dartii wadaahir daahir beytii gurigayga lidaa'ifiina kuwa dawaafaya iyo walqaa'imiina kuwa taaganoo tukanaya iyo warukaci sujuudi kuwa rukuucsan oo sujuudsan saddexdii arkaanood saddexdii rukun ee salaada ugu weyneed yaa la sheegay nabiyullaahi ibraahim markuu maka tegey markaa wuxuu doonay inuu helo calaamadihii kacbada ku taalo ee xijiru ismaaciil meelihii oo dhan safiya marwa inuu meelihii holu doonay waa loo cadeeyo shimbir baa u timid baa ley shimbir baa alla usoo diro meel walba tustay baa ley markaa waxaa lagu yidhi ibraahim beydkaa dhis wax aan magacayga ahayn kuma dhisi kartid baa ley beydkaa dhis magacayga ku dhis baa ley shirka ilaali inaga hadda haddii bayd la yidhaahdo qabiil baa loo dhisay qabiil magacii lagu dhisto khatar ma aha masjid yaa qabiil magacii lagu dhisay ree hebel baa masjid kaa dhistay hadda hadday ula jeedaan in dadkoo dhani ku tukado waxba dhib ma leh laakiin in la yidhahdo ree hebel baa keligood masjid kaa leh lama ogolo wey sidaa lama ogolo waay allah wuxuu leeyahay waid wakti xus bawanaa aan u cadaynay wey liibraahiima ibraahim makaana beyti kacbada meeshay ku taalo waxaanu ku nidhi allah tushrig hala wadaajini bi aniga shaashayna markaad beydka dhisayso wadahir dahir beytii beydkayga dahiroo shirkiga iyo asnaamta ka dahir lidaa'ifiina kuwa dhawaafaya oo ku wareegaya iyo walqaa'imiina kuwa taagan oo salaada u taagan warukaci kuwa rukucsan oo salaada rukucsan asujuudi ee sujuudsan saddex rugni oo salaada kamida ah la sheegay waadin dhawaaq baa la yidhi finaasi markaad masjidka dhigto bilxaji ku dhawaaq yaatuuk way ku imanayaan rijaala kuwa tubog laalan kulligeedoo geela yatiina waxay ka iman min kulli fajin waddo kasta camiid qoyn oo ibraahim markii kacbada uu dhisay oo beytkii dhisay dhawaaq baa oo ku dhawaaq markaasuu yidhi rabbi hadalkaygu meel muu gaadi adigu dhawaaq anigaa gaadhsiine yaa la yidhi ayuhannaas beyt baa laydiin dhisaye xajiya markaa dadkii dhabarka ku jiray iyo dadkii uurta ku jiray iyo dadka dib u dhalan doona ilaa qiyaame way wada maqleen baa layidhi ilaa ruuxdoodii baa joogteen way wada maqleen marka qofkii hal mara jawaabo labayk allahuma labayka yidhi mar buu soo xajiye laba goor qofkii jawaabay laba goor buu soo xajiye sidaasoo kale marka waa la maqlay marka waxay ka imanayaan lugna way ku iman geel ay fuushan yihiinna way ku iman haye hadda baabuur baa lagu tagaay marka badii lama sheegin awey culimaa waxay dhaheen badii la sheegin badda in xajka loo tallaabo sharci ma banaana waa loo tallaabiyo markii jiddo la tago maka saan qiyaasta saan isleeahay toddobaatan kilomitr bay xagga bariga ka jirta ama xagga waqooyiga waa labadaa midun aada iguma kala cadda iyo xagga toddobaatan kilomitr bay ka jirtaa de markuu bada soo tallaabo soo lugeyn maayo u lugeyn magaadiid buu kulli waa lasoo wada xajiy allah wuxuu leeyahay waadin dhawaaq finaasi dadka bilxaji xajka ku dhawaaq yatuuka way ku imid rijaalan xaalay lug ku socdaan wa calaa kulli daamirin neef de socodkay dhibay kulligiibay kuugu iman yatiina waxay ka min kulli fajin wada kasta camiiqin oo maxaa dadka ugu dhawaaqi liyashhaduu inay soo xadiraan manaafica manfaco lahum usugnaatay wayadkuru isma allah alla magaciisana xusaan fii ayaamin maalmo macluumaatin la yaqaano fii ayaamin macluumaatin calaa maa razaqahum calaa dabxi maa razaqahum allah alla wuxuu ku arsaaqay gowriciisa oo min bahimati lacaami nicmoolada aan waxba garanaynin fakuluu ka cuna waadcimul baaisa qofka dhibaataysan quudiya alfaqiir ee faqiirka ah allah wuxuu leeyahay xajka ku dhawaaq ha yimaadaan maxaa xajka loo iman manfaca meeshii laga heli waa lagu cibaadaysan xoolihii baa lagu qalan daacadii oo dhan baa lala iman tijaaraad ka heli waxaa laga wax badan inaad ka hesho yaa suuragala oo khayraad ahoo nicmo ahood ku nicmaysato yaad ka heli anu kutub baan ka soo helay berigaa kutub fara badan yaan ka soo qaatay aad baan uga faa'iiday oo xadiisa aan wax kale ahayn marka macnaha liyashhaduu manaafica lahu manfacooyin badan bay heli daacadii bay gudan waajibkiibay gudan xoolihii bay ku qalan way ku raaxaysan zamtamkiibay cabi wax walba way ka helayan yadkuru ismallaahi fii ayaamin macluumaat ayaanta waxay u badan tahay way isku khilaafsan yihiin tobanka iyo saddexda ka dambaysa ko iyo toban labiyo toban saddex waa ayaamaha dee xajka la yidhaah maalinta sideedaada yoma tarwiyaha musdelifo la tago maalinta sagaalaadka waxaa la joogaa carafo habeenkii tobankaa lagu soo dheelman musdelifa arootii baa la ganan jamratulcaqaba markaas nabigu intaan weli dawaafka una samaynin yuu wax gowracay waxaa la tegey kacbadii waa la dawaafi safiya marmo waa la xir khalas waa la xalaal saddexda maalmood dambana jamratulcaqaba la ganan allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala maxaa xajka dadka loogu yeedhi liyashhaduu inay yimaadaan oo xaadiraan manaafica manfacooyin oo lahum u sugnaatay wayadkuru isma allah alla magaciisana xusaan fii ayaamin maalmo macluumaadka la yaqaano oo tobnaadka iyo saddexda ka dambaysa maarasaqum wuxuu ku arsaaqay gawriciisa ay magaca alla u xusaan oo min bahiimatilanaami nicmooleyda bahiimadeed bahiimo waa yani caqli ma leh fakuluu cuna minhaa xaggeeda waadcimul baaisa qofka dhibaataysan quudiya alfaqiira fakuluudaas culimmada qaarkeed waxay dhaheen udxiyada lama cuno waa la cuni udxiyadaada qayb ka cun waana sunne waajib ma aha marka udxiyada wax ka cun lagu leeyahay sunno weeye waajib nabilahi maxamed geelii la gowracay fara badnaa hal walba in ka soo gooyuu yidhi hal walba in laga soo gooyoo la kariyey yuu marakiina cabay hilibkiina dadamiye wixii alla uga calfay dadhamiy marka waa sunna udxiyada in la cunaayo marka ma fiicna aadan dhadhaminin ma fiicne sunadaas soo raac wey uma markay saa yeelan oo gowracaan oo xajkii dhamaado xajkii yani qaybtii dambe u dhinay uma lyaqduu ha oofsadeen tafasahum camalkoodii ha dhamaystireen waliyufuuha oofiya nuduurahum qofkii inuu wax gowraca nadray waliyadawafuu ha dawaafeen bilbeyti alcatiiqi beytka gaboobay catiiq waa wax horay awey alcatiiq wax jabbaarahoo ma ka qabsan karaay ma jiro waa laga xoreeye markay sidaa yeelaan oo gowracaan uma lyaqduu ha dhammaystireen tafasahum camalkoodii waliyufuu ha oofiya nuduurahum nadarkoodii ha oofiya wixii nadar ninkii lagu lahaa waliyatawafuu ha awaafeen bilbeyt alcatiiqi beytkii fiicnaa sharafta lahaa daalika almru daalika xaaladu waa sidaa xaaladu sidaa wey waman yucadim qofkii weyneeya oo xurmeeya xurumaatillaahi alla wuxuu xaaraam yeelay fahuwa kaasaa khayrun lahu u khayr badan cinda rabbihi rabbigiisa wauxilad waa loo xalaaleeye lakum idinka alancaamu nicmoleyda ilaa maa shay ma yutlaa calaykum lidinku dul aqriyey almaytatu wadamu walaxmu lkhinsiir fajtanibuu ka dheeraada arijsa qurunko min al awsani wasanyaalka ah sanamyaalka wejani buu ka dheeraa qowlo zuuri hadalka beenta ah meesha aynu ku celino xurumaadka laba fasiir bay leedahay alla wuxuu xaarameeyey qofkii weyneeye oo iska ilaaliyo w alla wuxuu xurmeeyey qofkii weyneeye oo kacbada iyo maka kamid yihiin qofkii weyneeye wey marka macsiyada qudheedu soo gelayo alla wuxuu u xaaraameeyey qofkii weyneeye xaq buu ku taagan yahay marka waxaynu ku dayneynaa wixii alla xurmeeyey oo sharaf u yeelay qofkii weyneeyeynu ku daynaynaa insha allah daalika alamru daalika horta xaaladdu waa sidaa laidin sheegay waman yucadim qofkii weyne xurumaatillaahi ilaahay waxyaabuhuu xurmeeyey oo weyneeyey fa huwa tacdiimkaasaa khayrun lahu qofka u khayr badan cinda rabbihi rabbiga agtiisa wauxillad waa laidiin xalaaleeyey lakum idin alancaamu nicmooleeda geela iyo looda iyo ariga ilaa maa shay mooye yutlaa calaykum lagu dul aqriyey almaytatu wadamu wamaa uhilla likayr illah fajtanibuu ka dheeraada arisa qurunko min alawsaani sanamyaalka berigay qur-aanku soo degay sanam baa jiray la caabudo ka dheeraadaa layidhi asnaamtii oo kale meeshan inagana way inoo joogtaa bilmo tallaato oo kale meel nin wanaagsan oo uu joogi jiray bay ahayd nin wanaagsan meeluu joogi u qoyn jira wuxuu udhexeeyey meesha la yidhaahdo daais iyo maku udhexeeyey waa meel marka meeshii baa la barakayso guri laga dhisay waa meeshaaynu idhahda wadaad baa ka daahiray waa lamid cuza waxay ahayd meel geed weyn oo guryo ku agdhisan yihiin oo islaani joogto islaan muriidad ka tahay oo loo khidmayo siyaarada halkaa loogu keeno khaalid bin waliid baa gowracay waa sanam laati iyo cuza waxay ahaayeen markaas naamtii haddana sheekh way joogaan fajtanibuu rijsa min alawsaan wajtanibuu qowla zuur hadal beenaadka waa dembi weyn hadal beenaadka inaad hadal been been abuur bilmatal markhaati oo kale been inaad ku furto waa dhibaato wey xunafaa xaalaat wajtanibuudaas yaa laga xaalayn fajtanibuu ka dheeraada xunafaa xaala aad tihiin lilaahi alle oo daacada aad u tihiin xunafaa xaalaad caabudaan lilaahi ood khayrkana raacdaan sharkana ka dheeraataan hayra mushrikiina mushrikiin kayrkood xaalaatiin bihi alle u sharig yeelaya waman yushrik billaah qofkii alle u sharig yeela fakaanamaa khara waa isagoo ka soo dhacay min asamaai samada fatakdafuhu ay cuni adayru shimbirtu aw tahwii ay ku tuuri bihi isaga ariixu dabayshu fii makaanin makaan saxiiqin qof alle u shariig yeelay wuxuu la mid yahay meesha uu taagan yahay qof samada ka soo dhacay wax u helin ma jiro wax wax u tari karaa ma jiro dhulku kusoo dhe shimbirtaa cuni isagoo meeshaa shimbirta cuni ama qof dabayle intay tuurtay xunafaaa xaalo aad tihiin kuwa adeeca lilaahi alla adeeca sanamka ka dheeraada ayra mushrikiina kuwa u sharig yeeli ayrkii xalaatiin bihi alleh waman yushrik bilaahi qofkii alla u sharig yeela fakaanamaa khara waa isagoo ka soo dhacay min asamaai samada fatakdafuhu ay la dafayso shimbirtu ay cunayso ow tahwii ay ku tuuri bihiisaga ariixu dabayshu fii makaani makaan saxiiqin shirkigu waa cajiiba iska ilaali inaynu shirkiga barana sooma allah subxana wa tacaala